بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله النوع السادس nooca لحaad النوع السادس nooca لحaad oo ka mid ah أنواacda ثamaaniyada ah waxay ahaayeen sideed nooع marka waxaan soo qaadanay شhan nooع noocii لحaad marka waa kanaa meeqaa markaas noo dhiman labaa noo dhiman النوع السادس ma yأتي min الكلمaaتi عalى سبعaةi أwجuهin ha anwaacda waxay ahayd sideed nooc noocii lixaad waayo marka midkaan shanta nooc oo aan soo qaadanay waxay ahayd kelimaad mid hal ku imaanay iyo mid laba ku imaanay mid saddex ku imaanay mid afar ku imaanay mid shan ku imaanay wuxuu yidhahdaa nawcu saadis maa yaأti min alkalimaati calىa sabcati awjuhin waa kelimaadka ku yimaada toddobada weji wa huwa qad laa kayr waa hal xaraf marka kelimada toddoba weji ku timaada waa qad oo keliya wax weyliya lama arko fa axadu marka waxay leedahay qad toddoba weji toddoba macnay leedahay fa axadu awjuhihaa oo wujuhdeeda toddobadaa mid ka mid a an takuuna sman waa inay noqoto isim isimkaasoo bimacnaa xasbu ay kaafi oo ku macno ah xasbu xasbuna macnaheedu waa maxay kaafi marka xasbuka allah haddii lagu yidhaahdo macnaheedu waa maxay ilaaha kugu filan wa fiiha madhabaani qadan oo isimka ah oo bimacnaa xasbu ah laba madhab baa ku jira axaduhumaa labadaas madhab mid ka mida annahaa mucrabatun waa inay mucraba ay tahay oo mabni aysan ahayn waa alicraaba rafcan cala alibtidaa'i waana marfuuc oo mubtadaanimo bayna ku rafcisan tahay wamaa bacdaha khabarun waxaa ka dambayna khabar baa laga dhigaa wa ilayhi dahaba alkuufiyuuna midkaasna waxaa ku tegay kuufiyiinta wa calaa haada warkaas haddii la qabto fa fiiha qadi waxaa leeyahay idaa udiifat ilaa yaa اlmutakalim yaa mutakalim haddii loo idaafeeyo qadii dirhamun baa leeyahay qadii dirhamun qadii dirhamun macnaheedu waa maxay kaafini dirhamun dirham baa igu filan waa aniga yani xasbii dirhamun dirham baa aniga igu filan marka qadii dirhamun macnaheedu waa maxay xasbii dirhamun sida markaa xasbu marka iyo almutakalimka loo idaafay aan nuunulwiqaayo loo raacinayn bay tanna aysan nuunulwiqaayo aan loo raacinayn marka ilan waa ism caadi ah fa fiiha waxaa leeyahay qadi idaa udifat ilaa ya almutakalim haddii loo idaafay waxaa leeyahay qadi dirhamun bigayri nuunin lilwiqaayati ayadoo nuunulwiqaayo aan raacinayn maxaa leeyahy marka haddaba qadi waa mubtadaun marfuucun بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة مqدرة على mا qبلa yاء المتكلم ونعم يdور اشتقال المحل بحركة المناسبة qdi waa مضاaف ilى المتكلم مضاaف إليه dirhمna waa خبرki معرب اعراab كما يuqaaل sida loo yihaahdo xasبي dirhم sida loo yihaahdo xasبي dirhم بغayri nuunin ayadoo nuun aysan la soconin وuجوبا qoladaa marka waxay leeyihiin oo kuufiyiinta ah waa la icraaba mubtada baa laga dhigaa yaa mutakalim haddii loo idaafiya nuunulwiqaayo uma baanaa ma la raacin karaa nuunulwiqaayo jawaazin hadii layra maya waxay leeyihin wujuuban waa in laga dhaftiro nuunulwiqaaya wujuuban macnaheedu marka lama raaci karo waay nuunulwiqaayo sida xasbuba marka yaa mutakalim loo idaafeeyo nuunulwiqaayo aan loo raacin karin oo mamnuucay u tahay bayadana mamnuuc u tahay waxaa soo socda marka madhab dhaha haddaa rabtana nuunulwiqaayo waa raacina haddaa rabtana waa ka jira kaas marka waa jawaazan qoladaasay mar ka soo horjeedaan wathani madhabka labaad annahaa mabniyatu cala sukuun ayadu way ku binaysan tahay waa mabni waxayna ku binaysan tahay sukuun lishabahihaa bilxarfiyati lafdan maxaa yeelay xarafka ayay shabahdaa xagga lafdigay ka shabahda xagga lafdiga maxaa laga wadaa min xayu lwadci yani dejinta soo laba xaraf ma qaaf iyo daal keliya soo kama koobna sida marka xuruuftii bay ka shabahday min xayثu اlwadci saas daraaddeed waxa leey mabniyun calى الsukuun wahuwa madhabu اlbasriyiina waana basriyiinta sida ay qabaan wacalىa hada yuqaalu haddii haddaba warkaas la qabto waxaa leeyahay qadii bigayri nuunin xamlan calىa xasbi marka laba weji bay banaynayaan qoladan waxay leeyihiin qadii waa dhihi kartaa nuunulwiqaayo adigoo aan raacinin xasbi baana lagu xambaaraa oo ku macno ah ayada waqadniina waa dhihi kartaa binnuuni oo nuunulqaayo waa raacin kartaa xifdan lisukuuni adigoo marka sukuunka ilaalina liannahu alaslu fi lbinaa maxaa yaele sukuunku waa alaslu fi lbinaa marka si aad u ilaalido sukuunkiisa waa inaad nuunulwiqaayo keento nuunulwiqaayahaas marka yaa-ulmutakalimka maxay ka ilaaline waxay ka ilaalinee xarafka ka horeeya oo ah daalka inay kasrido ilaa nuunulqay haddii aan la keenin yaa almutakalim waxaa ka horeysa inuu maksuur noqdo lama rabo waxa ay kasrinaya marka waa maxay waa daalkii daalkii haddii la kasrinaya sukuunkii uu ku binaysnaha meesha ka baxa marka sukuunkaas uu ku binaysan yahay si loo ilaaliyo waa in nuunulwiqaayo la keeno markaa marka nuuntan nuunulwiqaayaha waxay ilaaline daalkaanay sukuunkiisa ku ilaaline oo ah alaslu fi lbinaa waxayna ka ilaaline marka in la xarakeeyo o la kasriyo calaa xifdan lisukun lianna loslu fi lbinaa alwajhu ahaani wejiga labaad marka mucrabna waa laga dhigaa m mabnina waa laga dhigaa labadaba alwajhu ahaani wejiga labaad min awjuhi qad an takuuna sma ficlin waa inay ismu ficil noqoto bimacnaa yakfi wejiga labaad waa inay qad noqoto ismu ficil mudaaric ismu ficilkaa wuxuu qeybsamaya ismu ficil maadi iyo ismu ficil mudaaric iyo ismu ficil amar ismu ficil amarkaana ugu badan maadigaana ku xiga mudaarica marka ugu yahay alwجه الثاني min أwjuhi qad an takuna an takuna sma ficli bimacnaa yakfi waa inay ismu ficil noqoto oo bimacnaa yakfi ah way ugu filan yahay wahiya mabniyaة itifaaqan waana binaysan tahay he itifaaqan ilan asmaaء الأfcaal waa mabniyaة itifaaqa waa laisku waafaqsan yahay lakin icraab maxal ma kulahda mase kuma laha taas haddoodu ka taagan tahay waxaana raajixa inaysan icraab maxal aysan ku lahayn wahiy mabniyaة itifaaqa wayatasilu biha ya lmutakalim ya lmutakalimna waa la xariirsanaa fa yuqaalu waxaa leeya qadnii dirhamun aniga dirham baa igu filan ee yakfiinii dirhamun dirham baa dirham marka maxaa laga dhigaa faacilkeedii ilan ismu ficil mudaaric soo ma aha sida ficilka qadaani ay ku macnaha tahay oo yakfii ah uu faacil ugu baahan yahay ba iyaduna faacil ugu baahantay marka dirhamun maxaa laga dhigaa faacilkeedii nuunul ya-da ka dambeeday almutakalimkana maxaa laga dhigaa mafcuulkeedii oo muqadam ah saas daraadi waa mabniu cala sukun la maxal laha min acraab dirhamna waa faacilkeedii ya-daana waa mafcuulkeedii oo lasoo hormariyey fa waxaa le qadnii dirhamun binuuni wujuuban waay marka in la raaciyaa waa waajib kamaa yuqaalu sida loo yihaahdo yakfiinii dirhamu fayaau lmutakalimi fii maxali nasbin cala lmafcuuliyati wa dirhamun faacil alwajhu haalid wejiga saddexaad min awjuhi qad an takuna xarfa taxqiiqin oo inay xarfu taxqiiq noqoto likownihaa xarfu taxqiiq maxaa loogu magacaabay likownihaa tufiidu maxaa yeelay qadaasi waxay faa'iideydaa taxqiiqa wuquuci اlficli bacdaha ficilka ayada ka dambeyda dhicitaankiisa xaqiijintiisa macnaheedu waa wax dhacay marka waa la hubaa waay fatadkulu calى اlficli اlmaadi itifaaqan qadaas oo taxqiiqa faa'iideeda ficilka maadi waa gashaa waana mutafaq calayhi bayna nuxaa naxu qad aflaxa man zakaaha nafta qofkii طahira waa liibaanay qad aflaxa macnaheedu waa maxay qadan oo taxqiiqa faa'iideynaya waxaa ka dambeeya aflaxaas oo ficil maadiya ma aha taxqiiq bay marka faa'iideynaya macnaheedu waxay tahay taxaqaqa falaaxu man itasafa bi qofkii arrinkaas ku sifooba falaaxiisa waa muxaqaq waay marka haddaba marka uu ku leeyahay taxqiiqa wuquuci اlficli bacdaha ficilka ayada ka dambeeya wuquuciisa taxqiiqiisay faa'iideyne waxa ay taxqiiqine waa ficilka masderkiisa de la soco aflaxa masderkiisa falaax soo maaha aha falaaxaas taxqiiqiisay faa'iideyne marka faxaqaqat waxay xaqiijiday xusuula alfalaaxi liibaan iyo guul helitaankeed liman qofna ayayna u xaqiijiday itasafa bidalika oo ku sifoobay taskiyadaas yani qiila waxaa la yidhi haddana watadkulu aydan sidoo kale watadkulu aydan sidoo kale qadii oo taxqiiqa faa'iideynaysa waxay gashaa calى ficli mudaaric ficilka mudaaricna waa gashaa saasaa la yidhi maxaa laga fahmaya marka qiiladan inuu daciif yahay qowlkan وتدخل أيضا على الفعل المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه waxaa xaqiiqo ah ilaahay inuu og yahay ma antum caleyh idinku waxaad ku sugantihiin waxaad ku dul sugantihiin oo axwaal ah ilaahay inuu og yahay waa xaqiiqo waay ficilka mudaaric markay gasho waxay faa'iideydaa soo lama dhihi jirin taqliil iyo taktiir ay faa'iideydaa soo lama dhihi jirin marka hadda taqliil iyo taktiir midna ma faa'ideynayso taxqiiq ay faa'ideyen waana sida raajixa ah waay inkastoo daqiilo uu ka cabire qad yaclamu maa antum caleyh waxaa xaqiiqa ah waxa aad ku sugan tihiin ilaahay inuu og yahay oo axwaal ah ay qad calima buu yidhaha marka ilahay wuu ogaaday maadi buu macnihii ka dhigay sooma aragti si uu tusiyo inay tahay qadaani qadii taxqiiqa ah ahayd fa xusuulu lcilmi cilmiga xusuulkiisa muxaqaqun lilaahi tacaala ilaahay waa loo xaqiijiyey oo asaga hadda isu xaqiijiyayaan waxaa hubaal ah waxaad ku sugantihin ilahay inuu ogyahay saasaa laga wadaa wa haadaa maakuudun warkan waxaa laga soo qaatay warkee eh, qadda taxqiiqa faa'iidaynayna mudaaric gasho wa haadaa min qowli tashiil waxaa laga soo qaatay qowlka tashiilka tashiilku waa kitaab ibnu maalik uu leeyahay marka hadalkii ibnu maalik baa laga keenay oo muxuu yidhaahday wa calayhimaa litaxqiiqi buu yidhaahday ibnu maalik kitaabka tashiilka la yihahdo saas ku wa calayhimaa ay watadkulu qad alati litaxqiiq على الماضي والمضارع وعaليهma ay وتدخل على الماضي والمضارع مضاaرعay maadiga labadaba qad waa gashaa للتحقيiqi ayadoo تحقيiq haddana faa'ideynaya الوجه الرaaبع وجهga أفراad min أوجه qad أn تkuna xرفa توqعin waa inay noqoto xرف توqع faa'iideyna filasho oo tawaqu maxaa lagu magacaabay likowniha tufiidu tawaquca alficli wantidaarihi maxaa yeele waxay faa'iideynaya ficilka ficilka oo ula jeedo ficilka iyada ka dambeeya masderkiisa masderkaas filashadiisa bay faa'iidaysaa iyo korashadiisa ama sugidiisa fatadkulu calayhimaa cala almaadi walmudaaric cala alasaxi fiihimaa sida raajixa ah waaye hadda doodaa ka imaan doonto inay taxqiiq faa'iiday waxaan ula jeedaa inay tawaquc faa'iideyda laftigeedaaba la ysku haystaa saas daraaddeed wuxuu yidhahdee fatadkhulu calayhima ee cala almaadi walmudaaric cala alasaxi fiihima waa sida raajix ah wa fii qowlihi aydan musanifka hadalka uu yihi aydan tasaamuxun tasaamux baa ku jira iska sahlasho hadalka uu yidhahda aydan xaga waa iska sahladay waa sabab lianna qad alatii litaxqiiqi maxaa yeelay qadda oo taxqiiqa gasha waa taxqiiqa faa'iideyda laa tadkhulu cala lmudaaric mudaarica ma gasho ilaa fii qowlin daciif qowl daciif ah keliyahay ku gashaa cabara canhu qowlkaas daciifka uu ka cabiray biqiila uu ka cabiray haddaba marka uu leeyahay fatadkhulu calayhimaa aydan marka uu leeyahay maxaa laga fahmaa lagu laabaye marka uu leeyahay waxaa laga fahmaa sida qadda taxqiiqa ay u gasho maadiga iyo mudaarica ayay qadan tawaquca faa'ideedaana maadiga mudaarica u gasha inuu leeyahay hadda qadii taxqiiqa faa'iideynaysa maadiga iyo mudaarica waa gashaa miyuuna soo yiri mise wuxuuna yihi maadigay gashaa mudaarican inay gasho waa qowl daciifa soona muusan dhihin saas daraaddeed marka ayadan inuu dhaho wuxuu leeyahay sax ma ahayn taqulu waxaa leedahay fi lmudaaric waxaa leedahay qad yakruju zaydun zayd inuu soo baxo waa dhowdahay mar dhow buu soo bixi doonaa qad yakruju zaydun idaa kaana khuruujuhu mutawaqacan muntadaran hadduu yahay mid la filanaa oo la sugaa qad yakruju zaydun zayd inuu soo baxo waa dhowdaha yani mar dhow buu soo bixi doonaa fadalla calىa ana alkhuruuja muntadaru mutawaqac wuxuu tusiyey soo bixitaankiisu inuu yahay mid la filan oo la sugaa وتقول في الmaadi وعlى qad kharaجa زيد zayd wuu soo baxay liman baadna ku leedahay yatawaqacu khuruujuhu liman yatawaqacu khuruujahu qofkii filana zayd soo bixitaankiisa hadalkan marka macnihiisu waa maxay mudaaric ay gashaa waa la fahmay oo qad yakruju زaydu zayd inuu soo baxaa la filanaa waay laakiin qad kharaja zaydun iyo tawaquc seemay lu wada geli karaan waaba dhacay wax la tawaquca maxay yihiin meeshaan marka laba sheeyaa taallaa labada sheeyoo taallaa mid waa soo bixitaankiisa kan kalena waa qofkii soo bixitaankiisa filaayey sheegitaanka khabarka u sheegay labay kala yihiin marka soo bixitaanka zayd waa dhacay kharaja zayduna macnaheedu waa sidaas qadaanna maxay faa'iidayne qofkii sugaayey laakiin aan ka warhaynin baa u isticmaale waxaa leedahay qad kharaja zaydun zayd wuu soo baxay waxaadna ku leedahay qofkii hee mutawaqica ahaa ee muntadirka ahaa saasaa ku dhehee macnaas maada fahmay saas labadoo saas u qabanaya wa fi tanziili waxaa ku jirta qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha allah wuxuu maqlay haweenaydii kugula doodaysay fii zawjiha fii shani zawjiha liannahaa kaanat tatawaqacu samaaca shakwaahaa qad samica allahu maxaa loo loo yihi markaa maxaa yeelay buu yidhaahday haweenaydaas oo saxaabiyadda ah cabashadeeda in la maqlo ayay filanaysay oo waa sugaysay laakiin samaaco hee markaas cabashadeeda ay gudbinaydaba qad xasal markaasuu xasilay oo markaas ilaahay waa u maqlay markaas ay hadleebaa ilaahay maqlay لأnنha kaanat تتوqع samاع شhakوa وhada madhب الأكثar min النaحوiyin naxwiyiinta intooda badan saas وzacma bacضهm qaarkood waxay sheegeen hadda ka mid ah أنaha ay qad laa takunu للتوqع maعa الmaadi maadi hadday gasho inaysan توqع faa'iiday karin لأنa التوqعa maxay توqعa intidaar الوquuع waay waa shay dhicitaankiis in la sugto fi lmustaqbal shay weli aan dhicin dhiciddiisa in la sugto oo la fisho wlmaadi qad waqaca maadigana hor u dhacay fa kayfa yutawaqacu wuquuca maa waqac su-aashaasay soo arooriyay marka ishkaalkaas shay hore u dhacay oo maadi ah see dhicitaankiisa loo fili karaa oo loo sugi karaa fa innahu qad waqac qoladaa marka waa ka jawaabayaan wa qaala aladiina asbatuu macna tawaquc qoladay sugay tawaquca macnihiisa waxay yidhaahdeen wa qaala aladiina kuwii waxay dhaheen ahbatuu sugeen macna tawaquc maca almaadi qad inay maadiga haddii ay gasho tawaquc ay faa'iideyna qolada sugto nuxaada waxay yidhahdeen annahaa tadullu calaa annahu annahaa qadii tadullu waxay tusinaya calaa annahu ay alficla almaadi ficilka maadiga kaana muntadaran inuu ahaa mid la sugaayey taquul waxaad leedahay qad rakiba alamiiru ninkii madaxda ahaa gaarigiisii raacay tegi faraskiisii iyo gaadiidkiisii hore u raacay liqowmin qolaana saas ku leeday yantadiruuna hada alkhabra khabarkan sugaayey haddaba rukuubka qoladan sooma uusan gaarin laakiin waa dhacay la soco mar horuu rukuubkaanu dhacay laakiin qoladan weli sooma uusan gaarin rukuubkiiso waa filanayaanoo waa sugaayaan marka waxaa leedahay qad rakiba alamiiru markaas ma la fahmay لqوم ينتdiruuna hada الkبر whuوa رkوb الأmيr khabarkaas oo ah رkوb الأmيr وyتوqعuuna الفiعل wahuوa الرkوb ficilka marka waxaa loola jeedaa masderka sooma aragtid adaba rkuub wdahaba المصنiفu wuxuu ku tegay في الmغني أna qad laa تufiid التوqعa أصlا gebi ahaanba wax توqع la yihahdo ma faa'ideedo saasuu ku tegay iبن هiشhاam fي kitaabihi almغني الlbيb mغني اlbيb saas fي kitaabihi mغني الlbيb jiro wallahu aclam markaas